alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu joognay qaybtii ku saabsanayd cilmu lbayaan ama fanu lbayaan khaas ahaan waxaynu joognay almajaaz marka waa bilownay inta yara tacriifka ayaynu maray waxay mashaayikhda kitaabka allifee ay yidhaahdeen raximahum ullah wa kal asaabici almustacmalati fi lanaamil waxay tusaalaynayaan majaaska ayay ku tusaalaynayaan waxaa caadada culammadu ku dareertay marka majaas ay tacriifinayaan xaqiiqadana inay tacriifiyaan min baabi yucrafu shayu bididdi waayo shayga lidkiisa lagu garanaya marka xaqiiqo la gartaa majaas la garanaya marka majaas la gartaa xaqiiqa la garanaya marka ikhtisaar daraaddii xaqiiqadii may tacriifin laakiin darsigii hore ayaynu ku sheegnay xaqiiqada tacriifkeeda oo fi hayri hayrigaa la qoray iyo inta dambe la raaciyey baa ka baxsanaanaysa labada haddii laga saaro waxay noqonaysaa xaqiiqadii xaqiiqadu waa allafdu almustacmalu fii ma wudica lahu ibtidaa'an kaasa waxaa la odhanaya waa xaqiiqa majaaskana waa allafdu almustacmalu fii gayri ma wudica lahu ibtidaa'an licalaaqatin maca qariina ilaaba ilaa waa in calaaqa la socotaa calaaqadaasi waa arrinka ka dhigaya eh, mid eraygan macnaha majaazigaa loo isticmaali karo oo waa xidhiirka labada macno ka dhexeeya almacna alasli walmacna alfarci almacna alwali walmacna athaanawi macnihii hore ee xaqiiqada ahaa ee asliga ah iyo macnahan farciga ah ama majaaziga ah waa xidhiirka ka dhexeeya ee isku xidhaya labada macne oo marka ereyga la sheego oo tarkiib gudihii lagu sheego waxaa qalbiga ku soo horaan dhacaya wuxuu noqonayaa almacna alxaqiiqi maanic diidaya macnaha xaqiiqiga in looga jeeda hadduu la socdo waxay noqonaysaa albaabkaasi wuu xidhmay maskaxdu waxay u baahanaysaa meel kale ay u intiqaasho intiqaalka macnaha kale ay u intiqaalaysaa waa inay dariiq raacdaa dariiqa ay raacaysa waxaa la yidhahdaa calaaqo waa waxa isku xidhaya labada macne waa kaljisri bayna almacnayeyn labada macne biriij isku xidhayoo kaley ka dhiganta ya xaqiiqadii markay suurageli geli weyday waa in xagga majaaska loo kacaa marka calaaqada labada macno ka dhaxaysa xidhiirkaasi ama mushaabahuu noqonaya ama kulliyuu noqonaya ama jusiyu noqonaya xaaliya maxaliya sababiya musababiya wuu inoo keeni doonaa laakiin hadda waxaynu u jeednaa un calaa kulli xaal yacnii in macnaha aynu markaa sii fahanno ijmaalan qariinana waa inay la socotaa qariinadaas waxay noqon kartaa lafdiya mid lagu dhawaaqay waxayna noqon kartaa xaaliya mid aan lagu dhawaaqina xaalka iyo maqaamka laga garanayo oo caqliye ah ay noqonaysa marka misaalka hadda uu inoo qoray fulaanun yatakallamu bidurar ninka hebel la yidhahdaa wuxuu ku hadlaa durar luul buu ku hadlaa luul buu sidaa u daadinayaa luul xaqiiqiya miyuu dhici kartaa inuu hadalkiisu noqdo yacni jawaahirta luulka ah inuu marka kalaamkiisu kalaamku waa macna marka daatooyin luul ah oo afkiisa sidaa uga soo qubanaya oo haddana hadal ah ma dhici kartaa oo la waa macne haddana waxaa weeye waa dawaat ma suuragal ah marka idan maxaad garanaysaa waxaad garanaysaa durarka inaan looga jeedin macnihii xaqiiqiga maxaa looga jeedaa alkalimaat alfasiixa kalimaat alfasiixa loo jeeda kalimaadkii fasiixa ahayd baa waxaa la odhanaya waa ka durar sida luulkaoo kale ka dhiganta yaa marka calaaqadii waxay noqonaysaa xidhiirka labada ka dhaxeeya oo mushaabaha ah oo asalkii waxay ka dhignayd in la ysku shabahayo oo haddii markaa asalkii loo celiyo waxay noqon lahayd in la yidhaahdo fulaanu yatakallamu bilkalimaati alfasiixati kaddurari fi lxusni kelmado fasiixuu ku hadlayaa oo luulka la mida quruxda iyo wanaagga ay leeyihiin yani fi lxusni marka calaaqadii waa mushaabahada qariinadii maxay noqonaysaa yatakallamu waayo takalumkii kuma dhici karo durarka laftiis liannahu laa yucqalu takalumu bila'aali alxaqiiqiya yacni lama marka waxa weeye caqliyaynayo in lagu hadli karo luul xaqiiqi ah ee caqlan waxaa la garanayaa inaan luul xaqiiqiya lagu hadli karin marka qariinadina waa la socotaa calaaqadii waa mushaabaho qariinadiina waa yatakalamuun wa kalasaabici almustacmalati fi lanaamil waa sida erayga alasaabic oo loo isticmaalay fi lanaamili faraha caaradooda fii qowlihi tacaala yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim hadalku allah yidhi gudihiisa yacni ayaa loogu isticmaalay asaabic iyadoo loo jeedo anaamil yajcaluuna asaabicahum markii munaafiqiinta la sheegaayey maxaa la yidhi yajcaluuna waxay ka yeelayaan asaabicahum farahooda waxay ka yeelayaan fii aadaanihim dhegahooda gudahooday ka yeelayaan miyay suuragal tahay faruhu inay dhegaha wada galaan yaa oo faruhu ku libdhaan ma dhici kartaa maya dhegta gudaheed waa yar yahay saas aawadee far qudha caaradeed xubinta ugu horraysaa ka badan ma qaadi karo taasaa xubintaasaabaan wada geli karin marka idan al asaabic baa la sheegay muraadka looga jeedaana waa maxay waa anaamir lasaabic waa min baabi itlaaqi alkulli wa iraadati aljuzi kulli baa la itlaaqay juzi baana loo jeedaa fa innahaa mustacmalatun fii gayri maa wudicat lahu yacnii asaabicda damiirka haada wuxuu noqonayaa asaabicda mustacmalatun waa mid la isticmaalay fii ayri maa wudicat lahu wixii loo dhigay waxaan ahayn baa loo isticmaalay oo xaqiiqatan maxaa marka hore asaabic loogu dhigay dee farahoo dhammaystiran oo intaasoo xubnood mid waliba leedahay hadda ma mid waliba ay ka kooban tahay yacni markaa saddex xubnood ay ka kooban tahay ama laba xubnood suulku ka koobanye kada kuwa kalena saddex saddex ka koobanye licalaaqati ana alunmulata juzun min alusbuc yacni ay limulaaxadati calaaqati ana alunmula milicsi la milicsanaayo xidhiidhka eh, ama calaaqada ah unmulada inay tahay qeyb ka mid ah farta alunmula iyo alusbuc labada mid waliba eh, waxaa ku bannaan dhowr luqo oo hamsada saddex xarakaa ku bannaan xarafka saddexeeyana mid walba saddex xarakaa ku bannaan wa hamza unmulatin salis wa saalisahu attiscu fii usbuucin waqti biusbuuci baydkaasay ku cabiraan culamadu wuxuu uhi wa hamza unmulatin unmule hamsadeeda alli saddex xarakee kordhig hoosdhig godaal wa aaliahu xarafka saddexeeyana saddex xarakee attiscu saddex saddex lagu dhufta waa imisa waa sagaal tis attiscu fii usbucin sagaalkaa luqo usbuc bay ku sugan yihiin oo sagaalka sagaalkoodaa ku sugan wakhtim biusbuuci waxaad ku khatimtaa usbuucoo ba'da xarakadeeda ishbaaci markay godan tahay oo usbuuc dheh luqa tobnaad baa sidaa iyada ugu bannaan marka sidaad u akridaba ku khata'i maysa marka calaaqadu waxay noqonaysaa in waxa weeye al asaabic inay yihiin iyagu kulligii anaamishuna ay tahay ajsaadoodii inay tahay ajsaadoodii ay tahay qaybo ka mida ah fastucmila alkullu fi ljusi kulligii baa la isticmaalay oo tarkiibkan gudihiisa lagu isticmaalay fi ljusi waxaa loo isticmaalay macnihii juska ahaa oo hadda kulli ha la sheego asaabicdoo dhan ahe qayb asaabicda ka midoo inta yara ugu horraysa usbuuc kastaba ayaa looga jeedaa marka waa min baabi itlaaqi alkulli wa iraadat aljusi waxaa la yidhahdo kulli baa la itlaaqayaa baana loo jeeda wa qariinatu dalika annahu laa yumkinu jaclu lasaabici bitamaamiha fi laadaan calaaqadii garanay inay tahay kulliyo min baabi ilaaqi lkulli wa iraayat ljus kolba ka la ilaaqo ayaa loo nisbeeyaa oo haddii juska la ilaaqo kulliga loo jeedo calaaqada maxaa la odhanaya waa jusiyo sida inoo iman doontaba in sha allah haddii kulliga la ilaaqo juska loo jeedana waxa la odhanaya calaaqadu waa kulliyo haddii sababta la ilaaqo oo musababka loo jeedana waxa la odhanaya calaaqadu waa saabiyo wahaakada marka calaaqadii garanay qariinadii waa maxay wa qariinatu daalika amaaradda taa ku tusinaysa annahu laa yumkinu waa inayna suuragal ahayn jaclu lasaabici bitamaamiha fi laadaan asaabicdoo dhan in laga wada gudayeelo dhagaha gudahooda inay wada gasho oo yacni gudahooda laga yeelaa wax dhici kara maaha waa khayru mumkin marka calaaqadii waxay noqonaysaa caqliya caqliga ayaa lagu garanaya waayo cadamulimkaanka xaggaad ka garatay ma wax lagu lafdiyaa maya calaaqadii markaa waxay noqotay caqliya marna waxay noqotaa lafdiya marna waxay noqotaa xaaliya taa xaaliyada waxaa la yidhahdaa caqliya ayaa la yidhahdaa waaya majaaska halkan laynagu tacriifinayo sidayn horeba usoo sheegnay waa majaaskii luqawiga ahaa majaaskii luqawiga ahaa weeye ee majaaska caqligaa hadda tacriifka mashaayikhdu may soo gudagelin waayo isagu lafdiga kuma saabsane isnaadku ku saabsan waalmajaazu in kaanat calaaqatuhu lmushaabahata majaaska haddii calaaqadiisu ay ahaatay mushaabaho ay ahaatay macnaha asligii macnaha xaqiiqiga waxa ka dhaxeeya hadday ahaatay mushaabaho ay ahaatay bayna almacna almajaaziyi walmacna alxaqiiqiy isu ekaanshahaasoo ka dhaxeeya macnaha majaaziga ah ee majaaska loo nisbeeyey iyo macnaha xaqiiqiga ee xaqiiqada loo nisbeeyey kama fi lmithaal alawal sida tusaalaha horreeyey aynu ku soo aragnay yusamaa isticaara tusaalihii horreeyey waxaa loo jeedaa fulaanu yatakallamu bidurar waa kalimaad fasiixa ayuu ku hadlayaa oo ka durari ah marka waxay ahayd calaaqadu mushaabahay ahayd kama fi lmithaal alawal yusamaa waxaa lagu magacaabaa isticaara isticaara lagu magacaabaa isticaaradana baabkan buu kaga hadli doonaan mashaayikhdu raximana allah wa iyaahum haddii calaaqada labada macne ka dhaxeeya almacna alxaqiiqi waalmacna almajaazi aynay mushaabaha ahayn ee calaaqadu nooc kale tahay sida kulliyo ama jus'iyo ama saabiyo ama xaaliyo ama maxalliyo wahlu majaraa anwaacda kale calaaqadoo dhan nooc kastay tahayba fa majaazun mursalun waxaa la odhanaya waa majaaz mursala majaaska mursalkaana baab buu leeyahay ay mashaayikhdu kaga hadlayaan kama fi lmisaali ahaani sida ku sugan tusaalaha tusaalaha labaad yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim calaaqadu mushaabaha miyay ahayd maya macnaha xaqiiqiga macnaha majaaziga in laysku shabbahayay maaho asaabicdiiyo anaamishu waxa ka dhexeeyey ay ahayd isu ekaansho oo asalku tashbiih ka soo jeeday deedna tashbiihi inta laga guuray isticaare loo guuray yacni markaas saas ma ee noocyadii kale calaaqada mid ka mida weeyo calaaqadu waa kulliyo waa min baabi ilaaqi lkulli wa iraadat ljusi idan wuxuu noqonayaa isticaara mise majaaz mursal majaaz mursal buu noqonaya maxaa majaaz mursal loo yidhi ursila can qaydi atashbiih qaydkii tashbiiha laga sii daayey irsaalku waa ilaaq waa sii dayn ya kaannahu waxa la ysugu xidhayaa marna ay tahay mushaabahada oo dabarkaas ama xadhiggaas isu hayo marna laga furaayo laga sii daynayo majaaska lugawiga ah anwaacdiisa kaloo dhan majaas mursal baa la odhanaya intaas waa tacriif guud alisticaara alisticaaratu hiya majaazun calaaqathu lmushaabaha isticaaradu waa majaaz calaaqadiisu ama xidhiirka labada macno ka dhexeeya uu yahay mushaabaho calaaqadiisu nooc kaleba ma noqdee mushaabahada keli unbaabu noqdaa ka qowlihi tacaala kitaabun anzalnaahu ilayka lituhrija annaasa min aldulumaati ila annuur kitaabun ay hada kitaabun kani waa kitaab kitaabkaasoo anzalnaahu aanu soo dejinay ilayka adiga aanu kugu soo dejinay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam adiga ayaanu kugu soo dejinay nebi maxamedow sala allahu aleyh wasalam waxaanu u soo dejinnay litukhrija annaasa inaad dadka ka saarto daraaddeed min adulumaati mugdiyaalka ka saarto ila nuuri nuurka aad u saarto ujeeddadaa daraaddeed baan u soo dejinay ay min aldalaali ila alhuda macnaha loo jeedaa waxay tahay min adulumaati ila nuur maxaa loo jeedaa ay min adalaali baadida aad ka saarto ila alhudaa hanuunka aad ugu saarto marka dulumaat iyo nuur baa la sheegay waxa uu ka saarayaana waa baadida wuxuu u saarayaana waa hanuunka marka waa majaaz calaaqadiisu ay tahay mushaabaha ay tahay asalku waxay ahayd baadidii baa waxa lagu shabahay dulumaat hanuunkiina waxaa lagu shabahay nur asalku saasay ahay dabeedna markaa tashbiihii baa laga guuray tashbiihi markii laga guuray waxaa loo guuray in mushabbahu bihigii lagu magacaabo mushabbaha laftiisa kaannahu markaa in la tilmaamaayo inuu mushabbahu yahay cayna almushabbahi bihi ka lagu shabbahaayo laftiisa inuu yahay ba markaasa waxaa laga soo qaaday baadida inay tahay mugdiyaal iyo madowyo hanuunkiina inuu yahay nuur iyo iftiin ilays inuu yahay faqad istucmilat adulumaat wannuuru fii hayri macnaahuma alxaqiiqiy xaqiiqee waa la isticmaalay erayga dulumaat iyo erayga nuur macnahoodii xaqiiqiga ahaa ay xaqiiq ahaan u lahaayeene asliga ahaa macno aan ahayn ayaa loo isticmaalay dulumaadku waxay ahaayeen dulumaad xisiya oo indhuhu arkayaan yacani mudrak bilxawaas xawaastaa lagu haleeliye oo iminka markay meeshu madowdahay dee inay waad arkaysaa gurigoo madow baad gashay mugdi inay taho dulma mugdi ka jiro waad arkaysaa habeenka gudcurki inuu madow yahay waa mudrak bilxawaas bixaasati albasar baa lagu idraakayaa marka nuurkii xisiga ahaa iyo mugdiyaalkii xisiga ahaa baa eraygii laga naqliyey waxaana loo naqliyey mugdiyaal macnawi ah oo la caqliyaynayo oo xawaasta lagu haleelayn iyo nuur macnawi ah oo la caqliyaynayo la aqoonsanayo laakiin xawaasta aan lagu haleelin faqad istucmilat adulumaat walnuuru fii gayri macnaahuma alxaqiiqiy walcalaaqatu almushaabahatu bayna aldalaali waaldalaam walhuda walnuur calaaqaduna waa isu ekaansho ka dhaxeeya baadida iyo madowga iyo hanuunkiiyo nuurka laba waliba gaar ayay markaa isugu egyihin dalaalka iyo dalaamku waa isu egyihiin hanuunka iyo nuurkuna waa isu egiyin waalqariinatu maa qabla dalik qariinadana waa xa ka horreeya wa aslu listicaarati isticaarada asalkeedu tashbiihun xudifa axadu tarafayh isticaarada asalkeedu oo ka soo jeedaa tashbiih waa shabahaad wax laysu shabahayo tashbiihaasoo xudifa axadu tarafayhi la xadfay bimacnaa la jaroo la gooyey oo aan la sheegin axadu tarafayhi labadiisii dacal mid baa la xadfay bimacnaa la jaray oo aan la sheegin ama mushabbaha la xadfayaa oo mushabbahu bihigaa la dhigayaa ama mushabbahu bihigaa la xadfayaa oo mushabbaha ayaa la dhigayaa laakiin wax mulaa'im u ah mushabbahu bihiga ayaa la raacinaya wa wajhu shabahihi waxaa kaloo la xadfay wejigii laga shabbahay xaggay isaga egyihiin waa la xadfay wa adaatuhu aaladdii tilmaamaysay ama adaadkii tilmaamayey tashbiih ha faa'iidaynaaya isim ha noqdo ficil ha noqdo xaraf ha noqdo isagana waa la jaray waxay mashaayikhdu ka warramayaan isticaara oo qayb majaaska ka mid ah majaaskii wuxuu u kala baxay almajaaz allugawi isticaara iyo majaaz mursal waxay ku hormareen mashaayikhdu inay isticaarada ku tacriifiyaan tacriifka isticaarada ay ku tacriifiyeen asal ahaan marka hore isticaarada macno luqa ahaan u garo waa soo ammaanaysi ama soo caariyeysi waxbaa toobal caaro loo soo qaadanayo asalku waa saas oo isticaarada lafteeda ayaa isticaaro ah isticaarada lafteedii baa isticaara ah waayo isticaaradu waxay ahayd marka hore shay maxsuusa oo cid laga soo caariyeysanayo inaad taa qamiiskaaga ii dhiib maanta aan qaatoo soo xidh marka qamiiskii waa mustacaar fulaan oo aad ka soo qaadatayna waa mustacaaru minhu waxaad u soo qaadanaysaana waxa weeye waa waxaad u soo caariyeysay mustacaaru lahu marka isticaaro xisiyadaahi waa taas alcaariyatu mu'addaa taasi waxa weeye waa asal ahaan luqada waxay ku lahay waxay kale culammadu weliba yidhaahdaan isticaara waa masder laakiin waa masder looga jeedo ism mafcuul macnuhu dhacayo oo iyadoo isticaare la yidhi oo soo caariyaysi la yidhi ayaa haddana waxaa loo jeedaa mustacaar la soo caariyaysanayo marka waa masderkii oo mafcuul lagu ilaaqayo mafcuul looga jeedo waa min baabi ilaaqi almasdar wa iraadat almafcuul asaaratan waa saas haddaba markaa baabkan aynu joogno isticaaradii inta wixii xisiga ahaa ee lasoo caariyaysanayey laga tegey ayaa waxaa loo loo gudbay in waxa weeye macaani iyo alfaad inay isticaaradii hadda gelayso marka isilaax ahaan isticaaradu waa mahay macnaha luqawigaa iska dhaafo isilaaxan waxa weeye isticaaradu waa majaazun calaaqathu lmushaabaha majaaz horuu kugu soo tacriifiyey allafdu almustacmalu fii kayri maa wudica lahu ibtidaan licalaaqatin maca qariina soo hore kuma soo odhan idan majaas waad haysataa majaaskii oo macruuf agtaadii ka ah ayaa haddaba waxaa lagugu darayaa un qeydka isticaaradu leedahay in lagu raaciyo marka waa majaazun calaaqatuhu lmushaabaha waa majaaz calaaqadiisu mushaabaha tahay haddaanu majaaz ahayn isticaaro noqon maayo haddii calaaqadu mushaabaha inay inahayna wax kale ay tahay markaana isticaaro ma noqonayo ilaaba ilaa waa inuu majaaz yahay mar labaadkana waa in calaaqadu mushaabaha tahay markaasaa waxaa la odhanaya waa isticaara waxay u tusaalayeen mashaayikhdu raximana allahu iyaahum aayaddan allah uu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuur mawdicu shaahidna waxaa loo jeedaa min adulumaati ila annuur waxaanu kitaabka u soo dejinay si aad dadka uga saarto uga bixiso mugdiyaalka aad uga bixiso oo aad nuurka ugu saarto ma waxaa loo jeedaa mugdiyaal xisi ah oo ilayskii xisiga ahaa aan lahayn inuu ka bixinayo nuur xisiga u saarayo muraadka looga jeeda ma macnahaasa maya macnaha looga jeeda waxay tahay mugdiyaal macnawiyaa laga saarayaa nuur macnawiyaana loo saaraya laakiin asal ahaan dulumaat iyo nuur maxaa la odhan jiray kuwa xisigaa baa la odhan jiray idan waxaa muraadka looga jeeda ay tahay litukhrija annaasa min adalaali alladii huwa kaulumaati ila alhuda alladii huwa kanuuri asalku mushaabahu ka soo jeeda si aad baadidii uga saarto mugdiyaalka ka dhignaa oo aad ugu saarto hanuunkii nuurka ka dhignaa marka dalaal iyo hudaa waa la xadfay ila waa kan ku uhi waa tashbiihun xudifa axadu tarafayhi darafka la xadfay marka muxuu yahay waa almushabbah meeshii maxaa la dhigay almushabbahu bihi oo dulumaadka iyo nuurka ah waxaa kaloo la xadfay wajhu shabahi waxaa kaloo la xadfay adaatu tashbiihi isticaaradu waa ka ablaqsan tahay tashbiihi tashbiiha laftiisaa sii kale ablaqsanoo hore aynu soo aragnay taas anwaacda tashbiih anwacda tashbiih aynu soo aragnay nooc lahaa tashbiih baliiq tashbiih baliiq muxuu ahaa tashbiih baliiq a waxaa la xadfay adaatu iyo wajhu shabah baa la arkaantii tashbiihu afar bay ka koobnayd laba ka midaa la xadfay oo adaatu tashbiihi wajhu shabaha ah markaasaa mushabbahii mushabbahu bihiga lagu magacaaba markaasaa la yidhi fulaanun baxrun waa bad fulaanun asadun hebel waa markaa libaax weeye waa libaax dee in la yidhaahdo libaax buu matelaayoo shabbahaa oo xagga jaraa'ada iyo geesinimaduu ka shabbahaayoo kala mid yahay iyo isagaaba libaaxa ayuhuma ablaq dee isaga libaax kaasi wuxuu ahaa markaa iyadoo weli tashbiih la joogaa tashbiihu sii kale xeel dheeraa soo maa bal haddii tashbiihi laga sii guuro ka warano mushabahu bihigii mushabbaha lagu itlaaqo oo la yidhaahdo ra'aytu asadan yarmii waxaan arkay libaax wax ganaya oo inaad tidhahdo hebel waa libaax oo bimacnaa waa insaan haddana waa marka waa waa libaax iyo inaad tidhaahdo war waa bahalka laftiisa bahalkii baan anigu arkay bahalkii iska insaannimada ilow iska dhaaf bahalkii libaax la odhan jiray laftiisi baan dee haadaa ablaaq tashbiih baliiq noocii la odhan jiray ee labada daraf la sheegi jiray waxaa ka sii ablaqsan mushabbahu bihiga inta lasoo qaato mushabbaha lagu magacaabo waayo markan kale waxaad sheeganaysaa in insaannimadiina ku sugan tahay libaaxnimadiina ku sugan tahay dabeedna dadku waxay garanayaan daato keligii inay noqoto insaan haddana libaax cayntii noqota inaynay dhici karin maxay markaa fahmayaan inay tahay asaarata tashbiihu waayo daatadani daatada inayna noqon karin bay garan karaan huwa insaan haddana maca daalik waa asad cayntu inay markaa daatada daatada noqotaa ma dhici kartee waxaa laga tilmaamayaa waa la mid yahay tashbiih baliiq saasuu ahaa hadda tiibaa markaa waxa weeye hebelkii waa la xadfay ba mushabbahi mushabbahu bihigiiyo asadkiiba inta la soo qaatay ayaa waxaa la yidhi ya waaba asadba kaannahu la tilmaamayo noociisii inuu ka baxayo uu marka iska noqday bahal baxal libaax ah iska noqday marka hada ablag marka faqad istucmilat idulumaat wannuuru fii hayri macnaahuma alxaqiiqiy waalcalaaqatu almushaabahatu bayna aldalaali waaldalaam calaaqadu waa isu ekaansho ka dhexeeya baadida iyo madowda iyo waalhudaa wannuur iyo hanuunkiiyo nuurka waa mushaabaha ka dhexaysa waalqariinatu maa qabla dalik qariinadu waa waxa ka horreeya oo kitaabun anzalnaahu ilayka kitaabka la soo dejiyey in ujeeddadaa loo soo dejiyey kitaabku wuxuu caddaynayaa sidaad uga saari lahayd taasi waxay markaa tilmaamaysaa inay qariinadii tahay oo haddaan intan la raacin lahayn tukhriju nnaasa min aldulumaati ila annuur haddii masalan la odhan lahaa kalaam caadi ah fii hayri alqur'aan haddii masalan lagu odhan lahaa tukhriju nnaasa dadka ku soo meel mugdiye mugdiyeega ku jira inta laga saaro in meel ilaysa la geeyo laakiin markii la raaciyey bidamiimati haada kitaabu anzalnaahu ilayka litukhrija annaasa waxaa loo soo dejiyey kitaabka waa maxay waliikhraaji liikhraaji annaasi min adulumaati ila nuur idan waxaad garanaysaa waa qariina caddaynaysa inaan loo jeedin macnihii xaqiiqiga ahaa ee asliga ahaa oo macno majaaziya hadda looga jeedo waayahay wa aslu isticaarati tashbiihun xudifa axadu arafay asalka isticaaradu waa tashbiih la xadfay labadii araf mid hadda waxaa la xadfay arafkii mushabbaha laakiin cagsiguna waa jiraa yani mushabbahu bihiga la xadfo mushabbaha la daayo wuu inoo keeni doonaa wa wajhu shabahihi wajhu shabahina waa la xadfay wa adaatuhu adaatu tashbiihna waa la xadfay maxaa sidaa loo samaynayaa waa si ay u asixi karto sheegashada la sheeganayo mushabbahu inuu mushabbahu gudageli karo oo jinsiga mushabahu bihiga ka mid yahay oo midkoodka kale in lagu itlaaqaa ay ansaxayso si ay taasi u asaxda intaasoo dhan loo xadfo walmushabahu yusamaa mustacaaran lahu mushabaha waxaa lagu magacaabaa mustacaaran lahu mid isaga wax loo soo caariyeysanayo wlmushabbahu bihi wlmushabbahu ay wa yusama almushabbahu bihi mushabahu bihigana waxaa lagu magacaabaa mustacaaran minhu mid wax laga soo caariyeystay fa fii hada almisaali tusaalahan gudihiis waa misaalka litukhrija annaasa min aldulumaati ila annuur almustacaaru lahu huwa adalaal ka wax loo soo caariyaysanayaa waa addalaal oo baadida ah iyo walhuda iyo hanuunka labadaas ayaa mushabbahii ah marka iyaga ayaa waxay yihiin mustacaaru lahu waalmustacaaru minhu ka wax laga soo caariyaysanayaana huwa macna adalaami wannuur waa macnaha mugdiga iyo macnaha nuurka wa lafdu dulumaati wannuur arayga dulumaat iyo nuurna yusamaa waxaa lagu magacaabayaa mustacaaran kii la soo caariyey lagu magacaabaya marka idan maxaa ka yimi waxaa ka yimi markaa saddex qaybood isticaara markii hore masder baa la isticmaalay almasdaru aslun wa ayu asli wa minhu yasaaxu ishtiqaaqu lficli xariiri waa ka odhanaya masdarku waa asal waana asal dhammaantii isagaana markaa wax laga soo ishtiqaaqa ficilka laga soo ishtiqaaqa wakada sida ficilka looga soo ishtiqaaqo yani asmaa alfaacilin iyo asmaa lmafcuuliinkana isaga laga soo ishtiqaaqay walow biwaasita biwaasitati ficil haba lagaga ishtiqaaqe marka maadaama isticaara oo masdara la isticmaalay maxaa ka farcamaya mustacaaru lahu iyo mustacaaru minhu ayaa markaa ka farcamaya iyo mustacaar mustacaar iyo mustacaaru lahu iyo mustacaaru minhu ila masdarkii oo asalo wax laga ishtiqaaqo ayaa la isticmaalaye intan oo dhanna waxay ka noqonayaan farac bay ka noqonayaan tafaracuu min almasdar marka mushabbahu wuxuu noqonayaa mustacaaru lahu wax loo soo caariyeysanayay waayo isaga ayaa la sheeganayaa inuu mushabbahu bihigi yahay ha loo sheegto si sariixa oo mushabbahu bihigaba isaga ha lagu magacaabo ama ha loo sheegto si dimni ah oo mushabbaha inta sidiisa loo daayo wax mulaa'im u ah oo khaas u ah mushabbahu bihiga ha lagu laro marka isagu wuxuu noqonayaa mushabbahu mustacaaru lahu mushabbahu bihiguna wuxuu noqonayaa mustacaaru minhu mid isaga wax laga soo caariyeystay waayo masalan waxaan eh, aad soo qaadanayso aad doonayso inaad ku magacowdo mushabbaha laftiisa dee waxaad ka soo qaadanaysaa eh, mushabahu bihiga marka waa mustacaaru minhu mustacaarkuna wuxuu noqonaya lafdiga lagu gudanayo marka eh, misaalkan haddaynu eegno mustacaaru lahugu waa dalaalka iyo huda waa iyaga ayaa mushabbah ah addalaal ka dulumaat waalhuda ka nuur idan dalaal iyo huda waa mushabbah mustacaaru minhuguna muxuu noqonayaa macna dalaal iyo macna nuur dulumaat iyo nuur waxay leeyihin macno erayga keliyana looma jeedee macnaha loo jeedaa loo qasdayaa macnahaasi wuxuu noqonayaa ka wax laga soo cariyeysanayo lafdiyadii haddaba markaa ku tusinaya macnahaasi waxay noqonayaan mustacaarkii la soo caariyey sitay noqonayaan idan waa kan tarkiibka saa loo geshay waaya wa yuqaalu fii ijraa'iha xaashiyada hoose waxay ku yidhahdeen mashaayikhdu waxaa la odhanayaa fii ijraa'iha dareerinta sidan lagu dareeriyey ama lagu socodsiiyey shubbihat idalaalatu bidulma baadidii waxaa lagu shabbahay mugdiga bijaamici cadam alihtidaa'i fii kulli waayo midna laguma hanuunayo marka waxa ka dhexeeya jaamica ahi waa maxay waa inaan midna lagu hanuunay haddii mugdi lagu dhex jiro dee meeshii ariiqa ahayd iyo markaysaa wixii halkaa doonayse meeshii wanaagsanayd ku hanuuni mayse waxaa laga yaabaa dhagax inaad jiidho waxaa laga yaaba inaad haadaan ku dhacdo marka ariiqu salaama kuma hanuunayso baadidana ariiqu salaama waddadii markaa badbaadada dee kuma hanuunayso marka bijaamic cadam alihtidaa'i fi kulli wastuciira lafdu daallu cala almushabbahi bihi waxaa loo soo caariyaystay lafdaga uu tusinaya mushabbahu bihiga wa huwa adulmatu lilmushabbahi wa huwa adalaala mushabbaha loo soo caariyaystay oo dalaalad ah cala ariiqi alisticaarati atasriixiyati alasliya waynoo keeni doonaan isticaarada anwaacdeeda waayahay wa tanqasimu alisticaaratu ilaa musaraxa iyo makniya mar loo qaybiyaa waxay u qaybsantahay ilaa musaraxati mid la tasriixiyey musaraxadu waa maxay wa hiya maa surixa fiiha bilafdi lmushabbahi bihi waata la tasriixiyoo la caddeeyey ama la bacdhabay arayga mushabbahu bihiga ah ayaa la tasriixiyoo la sheegay si sariixa loo sheegay waxaa la odhanayaa marka la nisbaynayana waxaa loo odhanayaa waa tasriixiya yani mansuub ila tasriix yani ila tasriix ilmushabahi bihi kama fii qawlih tusaalihiisu waxay ahaatay sida hadalka shaacirka ku sugan faamtarat lu'lu'an min narjisin wasaqat wardan wacaddat cala alcunnaabi bilbaradi wuxuu idhi faamtarat waxay da'day lu'lu'an luul bay da'day min narjisin geedka ubaxa ahee narjiska la yidhaahdo ee indho had iyo jeer lagu shabaho ayay ka da'dayoo luulkaasi ka soo daatay wasaqad waxay waraabisay wardan ubax wacaddad way qaniintay calalcunnaabi geedka cunnaabka la yidhaahdo waa geed isaguna markaa waxa weeye ubax midabbo kala duwan leh ayuu leeyihi geedka cunaabka la yidhaahdana way qaniintoo bilbaradi waxay ku qaniintay baraf waxaa ku jirta isticaaraat mutacadida waxaana la sheegayaa mushabahu bihigii baa la sheegaya faqad istacaara lu'lu'a waalnarjisa walwarda walcunaaba walbarada shantaa mid walba wuxuu u soo caariyaystay lildumuuci waalcuyuuni waalkhuduudi waalanaamili waalasnaan yani wuxuu israaciyey shantii mushabbahu bihi wuxuu markii dambena israaciyey shantii mushabbah laakiin waa cala tartiib oo mid walba mid buu leeyahy ka koowaad ka koowaad buu leeyahy ka labaad ka labaad buu leeyahy ka saddexaad ka saddexaad buu leeyahy ka afraad ka afraad buu leeyahy ka shanaad ka shanaad buu leeyahy ilmada ayaa waxay tahay mushabbah oo waxay da'aysaa waa ilmo ilmadaasaa waxay ka dhigantahay waa dumuucun ka luul fa amtarat dumuucan kallu'lu'i ama kalla'aali waxay da'day ilmo ilmadaasoo luulkoo kale ka dhigan dumuuc oo ilmadii awal la xadfay mushabbahu bihigii oo luulka ah ayaa meeshii mushabbaha la dhigoo lagu magacaabo kaannahu la iddicoonayo la sheeganayo war ilmo maahe waa luul waxay daadinaysaa waxaa indhaheeda ka soo daadanayaa waa luulka laftiisi yaa indhihiina waxaa lagu shabahay narjis ayaa lagu shabbahay waa geed ubax midabo badan leh marka had yo jeer indhahay ku shabahaan marka cuyuuntii inta la xadfaa narjiskii meesha la dhigay oo mushabahu bihi ah wasaqad wardan khuduuddii ama dhabannadii baa waxaa lagu shabbahayaa ubax ya bijaamici lamacaan dhalaalka ka dhexeeya daraaddeed wa caddat cala alcunnaabi bilbaradi cunnaabka waxaa loo jeedaa farahan quruxda badan leh ee xidhnaha iyo cillaanka la mariyey ee geedka cunnaabka la yidhaahdee ubaxyada midabada kala duwanee casaanku ka mid yahay leh wakhtiyada qaarkoodna waxyaalaha markaa lagu xidhnaystaba laga sameeyo ayaa lagu shabbahaya marka waxay qaniintay buuri cunnaab baraf baynay ku qaniintayn ilkiina baraf baa lagu shabbahaya kaanuu baraf yaryar yahay saa marka shantaa mid walba mushabbahu bihigii inta la soo qaataa mushabbahii la xadfay istuciira allu'lu'u liddumuuc waalnarjisu lilcuyuun waalwardu lilkhuduud waalcunnaadu lilanaamil waalbaradu lilasnaan intaasaa mid walba loo soo cariyeystay isticaaradaasi waxay noqonaysaa marka waa musaraxa la odhanaya liannahu surixa fiiha bilafdi lmushabbahi bihi mushabbahu bihigii baa la tasriixiyey marba haddii lafdigii mushabbahu bihiga la tasriixiyey tasriixiyo dheh ama musaraxo dheh kaa tidhahda waa kii kale marka wuxuu tilmaamayaa inay gabadhaasi murugoonaysay dabeed ay oyday dabeedna marka faraha qaniintay ayuu tilmaamaya laakiin wuxuu u tilmaamay si baliiq ah qaar waxay u nisbeeyeen yaziid ibnu mucaawiya bay qasiidada u tiiriyeen qasiida dheer bay ku jirtaa wa ilaa makniya musaraxo iyo makniya loo qaybiyaa marka laga eegaayo ma lafdiga mushabbahu bihiga ayaa la sheegay oo la tasriixiyey mise waa la xadfay waxaa loo qaybiyaa ilaa musaraxa wa makniya musaraxadii aragna makniyad waa maxay wa hiya markaa isticaarada makniyada ahi maa xudifa fiiha waa kii la xadfay gudaheeda almushabbahu bihi mushabbahu bihigaa la xadfay ila haddii la sheego musaraxay noqonaysaa makniyaduna waa khilaaf musaraxa waa mutaqaabilaan midkood inaad garato waxaad garanaysaa ka kale muqaabilkiisa inuu yahay oo taa kaga duway wa rumisa ilayhi bishayi min lawaasimi waxaana la tilmaamay oo lagu tilmaamayaa mushabahu bihiga ila mushabbahu bihiga waa maqsuud oo laga maarmi maayo mar haddii isticaare la joogo marka ama isaga waa in la sheegaa ama waa in dee wax markaa mulaa'im u ah la raaciyaa wuxuun laga garto wa rumisa ilaahi waxaa lagu tilmaamo lagu ishaaray mushabbahu bihigii bishayin min lawaasimi waxaa lawaasimtii mushabbahu bihiga ka mid ah oo mushabahu aanu lahayne asaaratane mushabahu bihigu asaaratan u leeyahay oo isaga mulaasim laah marka la sheego waxaad garanaysaa macno mushabahu bihi meesha inuu ku jiro ka qowlihi tacaala wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma wakhfid lahumaa hoos ugu dhigo u raarici janaaxa dulli garabkii dulliga min alraxmati naxariis daraaddeed hoos ugu dhigo faqad istacaara aa'ira lidulli wuxuu soo caariyeystay altaa'ir oo shimbirka ah lidulli dulli ayuu u soo caariyeystay oo u soo qaatay uma xadafahu dabeedna daa'irkii waa xadfay wa dalla calayhi wuxuu kugu tusiyey bishayin min lawaasimi shay lawaasimtii daa'irka ka mid a ah. wa huwa aljanaax waa garabkan lagu duulo wa isbaatu ljanaaxi garab in la sugo lidulli dulliga loo sugaa yusammuunahu waxay ku magacaabaan isticaaratan takhyiiliya isticaaro takhyiil loo nisbeeyaa lagu magacaabaa waxay mashaayikhdu inoo tilmaamayaan raximana allahu iyaahum isticaarada musaraxadii maadaama ay tahay lafdiga mushabbahu bihiga in la sheego ta makniyadii inay noqonayso lafdiga mushabbahu bihiga in la xadfo oo aan la sheegin ilaaqan mushabbahu bihigii lama sheegaayo lama xusayo maxaa loo yidhi dee wuu qarsoon yahay mushabbahu bihigii maaha itlaaqanba in la yska tuurayoo laga guuray asaalatama macnihii laakiin haddana macnihii meesha uu ku jira waa la milicsanayaa haddaba wuxuu u baahan yahay dee daalli buu u baahan yahay maxaa tusinaya inay caynkaa tahay waxaa tusinaya wax mushabbahu bihiga laasim la ah oo lagu yaqaano oo la garanayo marka la sheego inuu isagii maqsuud yahay ayaa la sheegaya shay lawaasimtiisii ka mida baa la tilmaamaya maa xudifa fiiha almushabbahu bihi wa rumisa ilayhi bishayin min lawaasimihi ay min lawaasimi lmushabbahi bihi waxa mushabbahu bihiga lawaasimtiisa ka mid a hoosta waxay yidhaahdeen mu'alifiintu wa yuqaalu fii ijraa'iha waxaa la odhanayaa socodsiintiisa hadda markaa sidan lagu socodsiiyey isticaarada sida loo keenay shubbiha dullu biaa'ir dulligii waxaa lagu shabbahay shimbir baa lagu shabbahay wastuciira lafdu lmushabbahi lafdigii mushabbaha la soo caariyeystay wa huwa ataa'iru oo daa'irka ah lilmushabbahi mushabbaha ayaa loo soo caariyeystay wa huwa dullu waa dulliga calaa ariiqi alisticaarati almakniyati alasliya dariiqadii isticaarada makniga ah ee nooca makniyada ah ee alasliyati asalka loo nisbiyey uma xudifa aa'iru intaa dabadeed aairkii baa la xadfay wa rumisa ilayhi bishayin min lawaasimi waxaa lagu tilmaamay wax lawaasimtiisa ka mid ah, wa huwa aljanaax waa garabka asliya marka la leeyahay waxaa loo jeedaa yani badankii iyo haalibkii baa loo nisbaynaya waa nisbatun lilasli bimacna alkasiir alghaalib asalkii baa loo nisbaynayaa oo loo jeedo kii faraha badnaa likasrati afraadiha fi lkalaam waayo nooca asliyada ah hadalka aad bay ugu badantahy isticaarada asliyada ah tabiciyada iyo asliyada marka laysu eego tabiciyada waynoo keeni doonaay asliyada iyo tabiciyada waa keeni doona ictibaar kale hadda ay ku qaybsan tahay asliya iyo tabiciya hadalkan ku xiga ayaynu ku arki doonnaa marka labada waxa badan nooca asliyada badan waynu tegi doonnaa insha allah marka wuxuu tilmaamayaa mushabahu bihigii oo daa'irka ah waa la xadfay mushabbahu bihigii oo daa'irka ah waa la xadfay lawaasimtii daa'irka lagu yaqaanay oo janaax ahna waa la baaqi yeelo hadalkaa lagu xusaay janaaxa dulli janaaxna asaalatan waxaa la yidhahda ka lagu duulo qolyaha majaaska diidaya ma sallimayaan macnahaas meelahan aynu misaalinayno hadda qur'aanka laga misaalinaayo waxay dhammaan odhanayaan waa xaqiiqo ya lakiin dee culamada badankooda calaa kulli xaal saynu hore usoo sheegnay may marin wejigaas may marin marka mawduuca aynu dhammaynana insha allahu tacaala bal tambiih ama khulaaso yaro kooban oo bal hadda majaaska wax badanoo ka mid ah in khilaafku lafdi yahay waynu tilmaami doonaa ikhtilaafku wuxuu xaqiiqi yahay uun umuuraha haybiyaadka markuu ku saabsan yahay iyo sifaatka ilaahay waa la ysku hayaa ma majaaz ba mise waa xaqiiqo hada khilaafun xaqiiqiyun macnawiyun waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan sifaadka ilahay waa xaqiiqo ijmacna waa ku soo rareen culamada diidaysana raddu ficilun baa keensaday markii ay qolyaha diidaya oo dhami ama sifaadka awilaya ama umuuraha qaybiga wax badan oo ka mida awilaya ah ay cuskadeen mar walba majaaz ya laakiin dariiq dee lagu dafciyay leedahayoo aan ahayn majaaska asaalataba in layn karo dariiqaasina wuxuu yahay dee in la yidhaahdo dariiqan ashyaadani ma dhammaystirmayso oo majaaz inay tahay musallam noqon mayso haddaan quyuuddan la wada helin quyuuddan haddaan la wada helinna waxay noqonaysaa dee in xaqada lagu xambaaro minhu jaaizu wamaa qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacuu majaaskii waxaa ka mida mid jaa'isa iyo wamaa qad manacuu iyo miday culammadu diideen aan sax ahayn wa kullu waaxidin calayhi ajmacu saaxibulmaraaqi wuxuu leeyahay mid walba culamadu waa ku ijmacsantaha majaaska nooc mamnuuc inuu jiro waa biijmaac ya nooc sugan inuu jirana oo marka calaa kulli xaal dib baynu tambiih kooban aynu ka sheegi doonaa insha allah hadda sideedaynu u marayno marka eraygii mushabbahu bihiga ahaa oo taa'ira baa la xadfay waqfid lahumaa janaaxa adulli min alraxma lafdu taa'ir laguma sheegin cibaarada hore hoose aynu akhriyaynay wastuciira lafdu lmushabbahi bihi baa ka dhacday oo wuxuu ihi shubbiha adullu bitaa'irin wastuciira lafdu lmushabbahi bihi baa saxdu noqonaysaa wa huwa taa'iru lilmushabbahi wa huwa dullu lafdigii mushabbahu bihiga ayaa la soo caariyeystay oo taa'ir ah lilmushabbahi baa loo soo caariyeystay wa huwa dullu calaa tariiqi alisticaarati almakniya ayaa loo soo caariyeystay asliyada waa u tegi doonnaa kadib baa haddaba daa'irkii la xadfay ila waxaa la xadfaa maxay mushabbahu wa rumiza ilayhi bishayin min lawaasimihi waxaana lagu tilmaamay wax lawaasimtiisii ka mida ah, lawaasim aa'ir wa huwa aljanaax waa garabka marka isticaarada waxaa laodhanaya makniya laodhanaya asalku wuxuu ka dhignaa yani u raarici yacni dhinacaaga markaa u raarici ama garabkaaga yacni markaa dullaysan u raarici oo ka dhigan garabkii shimbirka oo kale ka dhigan shimbirkii oo kale ka dhigan marka asalkeedu waxay ahayd dee tashbiih bay ahayd waa inagii soo aragnay majaazun calaaqatu lmushaabaha inay ahayd marka qofka dhinaciisii iyo garabkii shimbirka laysku ysku shabbahayaa marka shimbirkii lama sheegin dhinaciisiibaa baal lagu itlaaqa kaanahu ay tahay marka waxaa baal shimbirleeyahoo kale ay tahay ya dhinaciisiiba waxaa lagu itlaaqay jaanibahu inay tahay yani baal marka waxa weeye shibir oo kale marka faqad istacaara aa'ira lidulli uma xadafahu markaasaa dabeedna la xadfay wadulla calayhi bishayin min lawaasimihi waljanaax wa isbaatu ljanaxi lidulli yusamuunahu isticaaratan takhyiiliya janaaxa in la sugo oo dulli loo sugo janaaxa dulli asalkeedu waxay ahayd bay culamada qaarkood yidhaahdaan mawsuuf iyo sifo laysu idaafayo janaaxa kadaliil ba asal ku ahaa mawsuufkii baa waxaa loo idaafeeyey sifadii kaannahu dulliga janaax u sugnaaday oo kaannahu in la yidhi janaaxan lidulli yani raarici baal ama marka waxaway garab dulliga u sugnaaday kaanahu isaalin laakiin asalku waxa ay ka soo jeedda halkaas marka janaaxana asaalatan waxaa lagu sifeeyaa shimbiraha waaya waxaa laasimkan loo keenay si loo tusiyo sheegasho la sheeganaayo inuu markaa jinsiga daa'irka inuu ka mid yahay kaannahu yuddaca kada marka takhyiiliya maxaa loo yidhi yacni marka la sheego yukhayalu lisaamic in waxa weeye daa'ir marka waxa weeye dulli u sugnaaday inuu joogo kaanahu in la moodsiinayo marka saasaa waxaa loo yidhi takhyiiliya tafaasiil badan bay sheegaan laakiin waxaynu ku kaaftoomaynaa waxyaalaha qaarkoodna way isku khilaafaan culammadu laakiin maadaama kitaabkeennu bilow yahay waxba tafaasiil iyo khilaaf ma soo noqnin wa tanqasimu alisticaaratu ila asliya wa tabaciya isticaaradu way qaybsantaa waxay u qaybsantaa asliya iyo tabaciya ay u qaybsantaa ilaa asliyatin wa hiya maa kaana fiiha almustacaaru isman ghayra mushtaqin isticaara asliya waxaa la yidhaahdaa maa kaana fiiha waa ku ahaado almustacaaru ereyga la soo caariyeysanayaa isman magac u ahaado magacaasoo ghayra mushtaqin aan mushtaq lasoo dhambarin ee jaamid ah ka isticaarati alaami waa sida caariyeysiga loo soo caariyeystay addalaam mugdiga ama madowga lidalaali baadida loo soo cariyeystay wanuuri kale loo soo cariyeystay lilhuda hanuunka marka isim aan mushtaq ahayn hadday ay tahay isticaaradu ay ku dhacdo mustacaarku uu sidaa yahay waxaa la odhanayaa isticaaradaasi waa asliya la odhanaya waa asliya ayaa la odhanaya marka ictibaar bay waxay ku noqon kartaa asliya haddana waxay noqon kartaa musaraxa isma diidayaan ama waxay noqon kartaa makniya haddana waxay noqon kartaa asliya yani waxa weeye sidaasaa marka waxa weeye marba ay midu noqon karto iminka waxa weeye tii horeynu soo maray litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur waxay ahayd isticaara yani waxa tasriixiyay ahayd haddana asliyay ahayd tasriixyo waxay u ahayd mushabbahu bihiga ayaa la tasriixiyo la sheegay oo la bacdhabay asliyana waxay u ahayd yacni dalaam ayaa la soo qaatay iyo nuur ayaa la soo qaatay marka lafdi waxa weeye aan mushtaq ahayn ayaa markaa la soo qaatay idan waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa asliy asliyay noqonaysaa maa kaana fiiha waa ku ahaado almustacaaru erayga la soo caariyaystay isman magac u noqdo ghayra mushtaqin aan mushtaq ahayn ka sicarati dalaam sida dalaam in la soo cariyaysto kale weeye lidalaali baadil la soo cariyaysto wanuuri nuurka la soo cariyaysto lilhuda hanuunka la soo cariyaysto waayo alfaadani addalaam iyo annuur waa ismi hayr mushtaq idan waxay noqonaysaa asliyay noqonaysaa ku taagantoo haalibna waa tahay isticaaradana isticaaro kale taabic uma aha oo in la yidhaahdo dee masder baa markii hore isticaaradu gasho markay masderkii gashay dabadeed bay tabacanna tan usii gashay meesha ma taal maadaama isticaaradani aynay wax kale kusii binaysnayn oo shay kale ka sii farcamin waxaa la odhanayaa waa asliya ayaa laodhanaya wa la yidhahda isticaarada tabiciyada ahi maa kaana fiiha waa ku ahaado almustacaaru kala soo caariyeystay ficlan ficil u ahaado aw xarfan ama xaraf u ahaado aw isman ama magac u ahaado mushtaqan lasoo dhambalay oo mushtaq ah naxw rakiba fulaanun hebel wuxuu fuulay katifay hariimihi kudaynka ku lahaa labadiisii garab buu fuulay yacni waa laazimaa loo jeeda ay laazamahu mulaasamatan shadiida wuxuu laasimay mulaasamo daran ayuu laazimo aanu ka toos dhaqaaqan kaannahu uu shabaho labadiisa garab inuu fuulay siduu u laazimay likasrati mulaasamatihi mulaasamadu siday u daran tahay waxaabaad mooddaa inuu labada garab u saaran yahay wa qowlihi tacaalaa iyo sida hadalkiisa allah uu yidhi oo kale weeye ulaa'ika calaa hudan min rabbihim ulaa'ika kuwaas mu'miniinta ahi calaa hudan min rabbihim hanuun korkiibay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday oo ka yimid ay tamakkanuu min alxusuuli cala alhidaayati taamma waxay tamakuneen oo ay awoodeen kaannahu inay ku dul sugan yihiin min alxusuuli cala alhidaayati taamma helitaan hanuun dhammaystiran ay helayaan ayay tamakuneen kaannahu la leeyihin wa naxwu qawlih iyo sida hadalka uu shaacirku yidhi weeye walain nataqtu bishukri birika mufsixan falisaanu xaaliya bishikaayati antaqu ilaahay baan ku dhaartay lain nataqtu haddii aan hadlo bishukri birika mufsixan mufsixan xaalaan ahay mid caddaynaya bishukri birika samafalkaagiiyo ixsaankaaga shukrinaqiisa naqiisa xaalaan caddaynaya haddaan hadlo fa lisaanu xaaliya lisaanu xaalkaygaa andaqu bishikaaya ku hadlis badan oo sheegis badan cabasho aan kaa cabanayo nin buu tilmaamayaa inuu wanaaggu u galay inuu qirayo marka ninkaasi geesna waa ka anfacay geesna waa ka dhibaateeyey ninkan shaacirka markaa wuxuu sheeganayaa nafciga iyo waxtarka aad ii tartay waxaaba ka badan dhibaatadaad ii gaadhsiisay marka wanaaggaad ii gashay haddaan sheego aan ka shukri naqo wanaaggaa jus'iga ah ya lisaanu xaalkaygu dhibtu kaa sheegayo iyo cabashadu kaa cabanayaa ka badan eraygan afka kaa odhanayee aan qirayo wanaagaad ii gashay bimacnaa dararkaagaa nafcigaaga ka badan waad ii anfacday nafci jus'i ah laakiin dhibtaadii dhibtaa ee ka badan laba hadal baana jiroo lisaanuxaal iyo lisaanuqaal baa jira lisaanuxaalka haddaan ku hadlo ixsaankaaga aan sheego anoo kuu shukri naqaya ya hadalkaygaasi ka qaalib noqon maayo lisaanuxaalkii waayo fa lisaanu xaaliya bishikaayati andaqu andaqu wuxuu ujeeda ay adallu waa u tusin badayey wanaxwu adaqtuhu waxaan dhadhansiiyey libaasa almowt hugii geerida geerida dharkeedii ay albastuhu waa u xidhay baa loo jeedaa waxaaba ka fiicnayd aayadda inay soo qaataan fa adaaqahu allahu libaasa aljuuci waalkhawf ilaahay wuxuu dhadhansiiyey hugii gaajada iyo hugii cabsida ayuu dhadhansiiyey mashaayikhdu waxay tilmaamayaan raximana allah wa iyaahum isticaarada nooca tabiciyada la yidhaahdo iyo nooca asliyada la yidhaahdo waxaa laga eegayaa mustacaarka la soo caariyeystay waa nuuciyey ma isim mushtaqaa ma ficil baa ma xaraf baa mise waa isim aan mushtaq ahayn intan hadda aynoo sheegeen mashaayikhdu waxyaalo kale kollay culammadu ku daraan waa jirtaa iminka nooca hore isman ghayra mushtaqin waxay ku daraan oo isaguna noqonaya isticaarada asliyada ah calamkii macno sifa looga jeeday oo imika xaatim ramsi wuxuu u noqday juudka iyo deeqda oo marka xaatim la sheego waxaa la garanayaa in loo jeedo dee nin deeqsi ahaa marka nafsun xaatimiya waa naf xaatim loo nisbeeyey bimacnaa mansuuba ila ljuud baa laga tilmaamaya nafsun cisaamiya ya cidaamiya iyo cisaamiya ayaa kala jira cisaamiya maxaa la yidhaahdaa ruuxa sharaf hore oo u raacaya ayna jirin ee isagu isa soo saaray nafsu cisaamin sawadat cisaama wa callamathu alkarra waaliqdaama ya nafta cisaam ayaa sayid ka yeeshay cisaam bimacnaa aabbayaashii sayidyo may ahayn laakiin isagii sayid buu noqday muxuu sayid ku noqday wuxuu sayid ku noqday isagu dadaalku bixiyey iyo sharafta uu muujiyey ayuu isagu isa soo saaray marka waxaa la yidhaahdaa nafsun cisaamiya midna waxa la yidhahda nafsun cidaamiya cidaamiya waa maxay waa kaale marka kaana abi kaana jaddii aabbahay <laughs> baa sida ahaa awowgey baa saa ahaa yani waxaweye sharaf marka wuxuu ku faanayaa bilcidaam albaariya lafaha baaba'ay ee ciiddu cuntay ayuu ku faanayaan wuxuu leeyahy sharaf horaan dugsanaya waxaa laga yaabaa isagu inuu yahay waxba yahay ya ee asalkaasun uu ku faanayo kan kalena waxaa laga yaabaa asal uu ku faanaya isagaan haysanin isagu inuu noqday dee nin isa soo saaro soo baxay marka aclaamta noocaas oo kale iyadoo la sheegaayo cisaam iyo xaatim iyo waxaa haddana muraadku yahay eh, macno inay la mid tahay noocan oo kaleo isticaara asliya ay noqonayso oo shaksi aan cisaam ahayn baa la odhanaya nafsun cisaamiya ku sugan nafsun cisaamiya ya bimacnaa maxaa lagu matelayaa naftiisaa waxaa lagu matelayaa naftii cisaam inay la mid tahay oo siduu cisaam isu soo saaroo kale isaguna inuu isu soo saaro waayah tan tabaciyada anwaac kale ay culammadu ku daraan anwaacday ku daraan waxaa ka mid a asmaa ulafcaal waayo dee isimna ma aha yacni ficil quman ma aha isim iyo ficil ayaa isu raacsan asaalatan asmaaday ku tirsan yihiin laakiin macno ficil bay leeyihiin ibnu saabir isagu waxaa buu yihi waa nooc kale laakiin culammada dee nuxaadda badankooda waxay mareen kelimaadka in loo qaybinayo saddex ism iyo ficil iyo xaraf laakiin ibnu saabir isagu madhab shaada buu lahaa oo ku saabsan maya waa afar asmaa ulafcaal nooc kale ha laga dhigo marka waxa weye asmaada ha ka mid ahaato siday jumhuurku qabaan saxan laakiin asmaa ulafcaal qayb mushtaq ma aha qaybna waa mushtaq labadeeda noocba waxay noqonaysaa isticaarada gelaysaa tabciya yani tabciyay markaa noqonaysa ismu ishaaraha iyo waxyaalaha mubhamaadka ah iyaga laftooda waa ilxaaqiyaan calaa kulli xaal inta hadda mashaayikhdu inoo qoreen aan iskaga gaabsanno waxay yidhahdeen isticaarada tabciyada ahi mustacaarku hadduu yahay ficil ama uu yahay xaraf ama uu yahay isim mushtaqa isticaaradii waxaa la odhanayaa tabciya maxaa tabaciya loo yidhi tabaciya waxaa loo yidhi isticaaradani waxay ku binaysantoo tabac u tahay isticaaro kaloo ka horraysa kaannahu masderka inta la isticaaraystay oo masderka masderka loo isticaaraystay ayaa tabacanna markii dambe ficilka ama isimkan mushtaqa ah isticaaradii la geliyey isticaaradani waa tabacun liisticaaratin asliya isticaaro asli ah bay tabac u tahay saasaa markaa loo yidhi tabaciya loo yidhi waayo masderkii maadaamuu asal yahay marka hore masarka masderka usoo ishtiqaaq imanka ficilkii waxaa tusaaluhu yahay rakiba fulaanu katifay hariimihi ninka hebel la yidhahda wuxuu fuuray labadii garabe ninkuu daynka ku lahaa labadiisii garab ayuu labadiisii garab u fuuray kaanahu rakuub ka dhigtay maxaa laga tilmaamayaa laazamahu mulaazama shadiida wuxuu laazimay laazimitaan daran ilaa uu matalaayo siduu u laazimay kama rakiba bikatifayhi sidii mid markaa labadiisa garab fuuloo kale ruuxaad labadiisa garab fuusha miyuu ka dhaqdhaqaaqaya miyuu waxa weye kaa tegaya kaa baxsanaya marka sidaasoo kale ayaa mulaasamadiisi u daran tahay oo aad iyo ugu laazimay ficil baa la sheegay maxaa daba loo yidhi markaa xogaa waa tabciya waxaa macnuhu dhacayaa masterkii rukuubka ahaa iyo masterkii mulaasamada ahaa inay asaalatan marka isticaaradu ku saabsantahay kaannahu in la leeyahay mulaasamatuhu lighariimihi ka rukuubi katifayhi kaannahu in la leeyahay rukuubka garbihiisa la fuuro kale ayay shabbahdaa mulaazamadaas marka masderkii baa marka hore isticaaradu gashay istuciira almasdaru limasdar tabacan markii dambe ficilkiina waa gashay ficilkii laazama iyo ficilkii rakiba marka waa isticaara tabciya xarafku haynoo dambeeyo wuxuu yidhi walain nataqtu bishukri birika mufsixan falisaanu xaaliya bishikaayati antaqu lisaanuxaalkii waxa uu tilmaamay hadal buu sugan bimacnaa wuxuu tilmaamayaa hadalka ficilkayga iyo xaaladaydu ay hadlayso ee korkaygu cabanayo ayaa waxay ka dhigan tahay ka nudqi weliba sida hadalku u tusinaayo si ka daran ayuu u tusinaya marka waxa yani cabashada ta hore waxay yidhahdeen mashaayikhdu wa yuqaalu fi ijraa'iha waa nooca hore rakiba fulaanun katifay hariimihi shabaha aluzuuma ashadiida birukuubi wuxuu ku shabahay laazimitaanka daran fuulitaan buu ku shabbahay bijaamici asultati waalqahri maxaa kulminayo ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxa weeye waa sultada iyo awoodda iyo dirqinta u dirqinayo wastuciira lafdu lmushabbahi bihi lafdigii mushabbahu bihigaa la soo caariyeystay wa huwa arukuub lilmushabbah wa uma shtuqa min alrukuubi bimacna luzuumi rakiba labadii masdar buu markii hore sheegay maaragtaa oo rukuub iyo luzuum waa laba masder uma dabeedna waa lasoo dhambalay min arukuubi bimacna luzuum rakiba oo ficilkii ah bimacnaa lazima calaa ariiq alisticaarati atasriixiyati tabaciya tasriixiye maxaa loo yidhi mushabahu bihigii baa la tasriixiyo la sheegay tabaciyana maxaa loo yidhi ficilka isticaaradu gashay tabacan lilmasder marka isticaaradu masderkay asaalatan ku sugnayd dabeedna ficilkay markii dambana tabacan u gashay waayo ficilku wuxuu farac ka yahay masderka waa yahay naxwu adaqtuhu libaasa almowt waxaan dhadhansiiyey buu yidhi geerida dharkeedii ama hugeedii ay albastuhu iyaahu waa u xidhay buu uga sheedaa adaaqa oo ficil ah ayaa la sheegay marka xidhistii dharka loo xidhaayey baa waxaa lagu magacaabay idaaqo dhadhansiin marka waxaa laga tilmaamayaa wa tashbiihu alidaaqati bililbaas waxaa lagu shabbahayaa dhadhansiintii ayaa xidhis lagu shabbahayaa wastucira alilbaasu lilidaaqa ilbaaskana waxaa loo soo caariyeystay dhadhansiinta washtuqa minhu albasa ila ficil baa la keena ficilkan markaa in la soo qaataa oo hadda isticaaradii lagu isticmaalaa waxay tabac u tahay masdarkii asaalatan iyo isticaaradu gashay saas aawadeed buu ilbaas iyo idaaqo inoo keena hadalkana kuma sugna ilbaas iyo idaaqo masdarku kuma sugna ficilkaa ku sugan laakiin ficilkani wuxuu taabic u yahay lilmasdar almasdaru aslan wa ayu asli albasa bimacnaa adaaqa cala ariiqi albasa waxay la macno tahay adaaqa ayay la macno tahay marka lagu socdo wadadii isticaarada makniyada ah ee tabciyada ah uma xudifa lafdu lmushabbahi bihi lafdigii mushabbahu bihigaa baa la xadfay wa rumisa ilayhi bishay min lawaazimi markaasaa waxaa lagu tilmaamay shay lawaasimtiisii ka mid a oo wa huwa libaas lawaasimtiisu waxa weyn waa libaaska ilbaas bay ahayd mastarku ya ilbaas waa la xadfay idaaqa meesheedi la dhigay lawaasimtii ilbaas maxaa ah xidhis wax loo xidho oo loo geliyo oo loo labiso lawaasimteeda waa in libaas jiraa wax loo labisayo loo xidhaya waa inuu jiraa dhar waa inuu jiraa marka lawaasimtii ilbaas oo libaas ah ayaa la soo qaatay markaasaa mawdka loo idaafeeyey marka adaqtuhu libaasa almawti ay albastuhu iyaahu bay ka dhigan tahay waanu xidho bimacnaa waxawey waa dilay dilistuna mar waxay noqotaa de ka dhammaynta marna waxay noqotaa de dhibaatada daran ee dilkoo kale ka dhigan marka hadda waxaa loo jeedaa ti waxa weeye markaa dhibaatadii dilkoo kale ka dhignayd waayahay garanay haddaba marka waxa weeye ashyaada kale xarafkaad yimi xarafka waxaa ku jira khilaaf xuruufta asaalatan waxay ku tusiyaan macnahooda wax kalay kaa tusiyaan macnihiisu markaa lama garanayo ilaa fii hayrihi laa yadharu macnaahu ila fii hayrihi marka xuruuftii waxay isweydiiyeen culammadu xuruuftu ma kala naa'ib noqotaa mise ma kala naa'ib noqoto kuufiyiinta iyo basriyiintaa ku kala tegey waxay leeyihiin kuufiyiintu xuruuftu waa kala naa'ib noqotaa ina xuruufa aljari tanuubu bacduhaa can bacdin bay qaacide ka dhigteen qolada kuufiyiintu basriintu qaacidadaa ma qabaan cinda alkuufiyiin marka lagu socdo xuruuftu inay kala naa'ib noqoto waxay leeyihiin xuruuftaasi waxay yeelanaysaa hal macno xaqiiqi ah iyo macaanida kaloo majaazi ah ama dhowr macno hadday mutabaadir yihiin oo iyagu soo degdegayaan wada xaqiiqay noqonayaanoo waxay ka dhigan yihiin ka lafdi lmushtarak erayga mushtaraka ahaa ee macaanida mutacadidkae xaqiiqiga a ah lahaabay ka dhigan yihiin macnayaashaas soo degdegaya iyagu soo dheeraynaya dihniga ku soo horraan dhacaya inta kale waxay noqonayan markaa majaaz saasay qolada basriyiintu iyagu waxay leeyihiin xuruuftu ma kala naa'ib noqoto waxaynay leeyihiin tajawusku xarafka kuma sugna asaalatanba tajawusku wuxuu ku sugan yahay waxa xarafka ku tacalluqaya ama ficil ha noqdo ama ism ha noqdo marka in la yidhaahdo tajawuskii hadda xarafku ku sugan yahay waxay ku dhisan tahay ra'yi aaraada ka mida oo in tajawusku xarafka galo marka cinda albasriyiin tajawusku xarafka maba galaba marka taasi waa mas'alo laakiin waxa weeye ra'yiga kale ay culammadu ku socdaan hadda marka isticaaradii waxay gashay xarafka oo iminka calaa baa la yidhi calaana maxaa loo isticmaalaa macaani mutacadiday leedahay laakiin macnaha xaqiiqada ay ku tahay waa isticlaa xaqiiqi ah oo iminka haddaad marka waxa fooq aad korkiisa u baxdo sabad aad korto xagga sare aad uga baxdo amaba marka waxa miis aad korto maxaa meesha yaalla mustaclin wa mustaclan calayhi mid koreeya iyo mid laga koreeyo taasi waa isticlaagii xisiga ahaa haddaba waxaa jira isticlaa macnawi abaa ah loo soo caariyeystay sidii waxa weeye wadactu alkitaaba cala ataawila ama cala darji yacni calaadaa halkii loo isticmaalayay waxay ahayd isticlaa xisi ah ulaa'ika calaa hudan min rabbihim isticlaa xisii haddaba meesha ma yaalle isticlaa macnawiyaa yaalla kaannahum lishiddati tamakunihim fi lhidaaya inay ka dhigan yihiin shay la dul koroo lagu dul sugan yahoo kale oo haddii sabaddaa la koro oo aad korkeeda ku sugan tahay soo mutamakin kuma tihido si fiican uguma sugni saasoo kale waxaa weeye lishiddati tamakun cala alhidaaya waxay ka dhigan yihiin kaa sadxiga ah, ku sugan oo kale ama waxa weeye calal ardi arlada korkeeda ku sugan oo kale ayuu ka dhigan yihin waa shiddatu tamakun marka isticlaagii xisiga ahaa baa laga soo qaatay oo waxaa loo soo qaatay kii aan xisiga ahayne macnawiga ah ulaa'ika calaa hudan min rabbihim waxaana yidhahdaan mutacallaqaadka bimacnaa macaanida xuruuftu ay leedahay ayay markaa ku sugnaanaysaa yani lafdiga xarafka ku sugnaan maayo laakiin xuruuftu waxay leedahay macaanin taa la odhanaayo calaadu waxay faa'iidaysaa isticlaa fiidu waxay faa'iidaysaa darfiyo yani waxa weye ereyada la midka baadu waxay faa'iidaysaa ilsaaq macaanida noocaasee la sheegayo macnayaashaasay ku sugnaysaa macaani lxuruuf ayuu ku sugnaanayaa isticaaradu markaa ku sugnaanayso waayahay oo bimacnaa inay tabac u tahay macaani macaanilxuruuf inay isticaaradu ku sugan tahay bay xarafkan laftiisana u gashay xarafka waxay u gashay inay macnahaas ku sugan tahay bimacnaa tabac waxay u tahay ila isticaara ka hadlaynaye isticaaradii macnal xarfi gashay baa xarafkana tabacan u soo gashay wuxuu uhi shabaha mutlaqa irtibaati bayna mahdiyin wa hudan wuxuu ku shabahay isku xidhnaanshaha keliya ka dhaxeeya mid la hanuuniye iyo hanuun bimulaq irtibaadi bayna mustaclin wa mustaclan calayhi isku xidhnaansho keliyoo ka dhaxeeya mid korraynayo mid laga koraynayo bijaamici tamakuni fii kullin tamakunka iyo awoodda shaygaa la awoodaya si fiican loo tamakunayo inay labadaba ka dhaxayso oo kaa la hanuuniya hanuunka wuxuu u tamakunayaa sida kaa koreeya ee sabadda korkeeda koray yaa sadxiga u baxay uu u tamakunay shaygan uu ka koreeyo fasara tashbiihu min alkulliyayni liljus'iyaat wuxuu ku socday tashbiih labadii macnee kulliga ahaa ayuu ka socdoo wuxuu u soo socday jus'iyaadkii inuu markaa u faafo bimacnaa mid waliba wuxuu noqonayaa kulli oo midna waa isticlaa xisi ah midna waa mid macnawi ah marka isticlaaga xisiga ahi wuxuu noqonayaa kulli isticlaaga macnawigana wuxuu noqonayaa isaguna kulli labadii kulli hadduu markaa galay tashbiihu jus'iyaadkii oo dhanna waa u faafayaa waa u gudbayaa uma istuciira dabad waxaa loo soo caariyaystay calaa erayga cala ah waa biqasdi lafdiha e min jusiyin baa laga soo caariyeysto min jusiyaati lmushabbahi bihi ka wax lagu shabahayo jusiyaadkiisa ka mid ka wax lagu shabahayaana iscilaagii xisigaabuu ahaa ila calaadu meel kuma gaar aho cala sadxi kuma gaar ahaa calaadu meel walba aqbali karta shay kasto laga koraynayo oo xisi ah marka wuxuu ahaa macno kulli ah marka waxaa la soo cariyaystay calaa min jusiyin min jusiyaati lmushabbahi bihi jusiyaadkii ka mid ah oo cala sadxiga aynu sheegaynaa amaam markaa yani waxay noqonaysaa dee jusi bijusiyin min jusiyaati lmushabbahi waxaa loo soo cariyaystay jus ka mida ah jusiyaadkii kan la doonayo shay kale in lagu sii shabaho mushabbaha jusiyaadkiisa wax ka oo ah marka waxa weeye dee mahdiga iyo hudaaga cala ariiqi alisticaarati altasriixiya altabciya marka waxaa la sheegay ulaa'ika calaa hudan yacni hanuun korkiibay ku sugan yihiin min rabbihim kaannahu in la leeyahay hanuunka waxay ugu sugan yihiin sida marka waxa weeye sadxiga lagu sugnaadoo kaleo loo tamakuno oo kale saasoo kale ugu sugan yihiin kaannahu markaa leeyahay marka waa isticaara yani waxa wey saa lagu keenay waayahay waqti waa inaga dhacad moodaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk